waa lagu taataaban karaa awalan ikhwaani <clears throat> waxaynu wada ognahay dhammaanteen oo caqiide iyo diin inoo ah in ilaahay subxaana wa tacaala loo wada noqonaayo marka sidaad u fahamto xaqiiqada safarkan aad ku jirto intaad adduunyadan ku nooshahay waxaa fahamkaasi uu ka bilaabmayaa inaynu ugu horreyn ba aynu fahanno in yacni nihaayat almataaf mahma taalat min alxayaat in kastaba noloshu nala dheeraato in meesha lagu eh, ekaanayaa ee lagu dhammaanayaa waa ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala ilaahay baana la wada noqonayaa xaqiiqadaasina ilaahay jalla wacalaa kitaabkiisa qur-aankaa in badan ayuu ilaahay kaga hadlay oo ina xusuusiyey wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah huma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wa hum laa yudlamuun aayaddani waa aayad aad iyo aad weyn oo macno ballaadhanna xambaarsan ikhwaani wataquu yowman maalin ka cabsada maalintaasi waa maalintee turjacuuna aadu noqonaysaan fiihi ay fi hada alyowm ila allahi ilaahay xaggiisa aadu noqonaysaan uma tuwafaa dabeetana loo oofin doono kullu nafsin naf walba maa kasabad wixii ay kasbatay wa hum laa yudlamuun iyadoo aan la dulmiyeyn aayaddu waxay ka hadlaysaa laba mashhad ka hore waa in layna xusuusinayo maalintaasi waa maalinta loo baahan yahay in qof walba oo caqli leh oo mu'mini uu u garoobo maalinta rabbi loo noqon doono weeyaan subxaanahu wa tacaala qof walbaana uu la kulmi doono wixii uu shaqaystay aayadda inteeda kale waxay ka hadlaysaa qaybta labaadna waa uma tuwafaa kullu nafsin ma kasabat wa hum laa yudlamuun oo in naf walba loo oofinaayo wixii ay kasbatay ilaahay subxaana wa tacaala waxauu kitaabkiisa qur-aanka ku yidhi inna ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaabahum wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ku yidhi ina ilaa rabbika rujca aayadahaas waxay tilmaamayaan ikhwaanii wa akhawaatii in ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa loo noqon doono inna ilaa rabbika rujca haddii mar ilaahay agtiisa loo noqonaayo oo ilaahay lagu noqon doono waxay taasi macnaheedu tahay inaan ilaahay laga fakan karin cadligiisa iyo cadaabkiisa iyo qadihiisa lagama fakan karaayo waxaanad moodaa inay tahdiid ku tahay kuwa iyagu dafirsan imaa yacnii xaal ahaan u dafirsan ama maqaal ahaanba u dafirsan noqoshada ilaahay xaggiisa loo noqonaayo iyo kulanka ilaahay subxaana wa tacaala lala kulmaayo noloshan adduunyaduna ikhwaani saynu nidhi yani mahma taalat min alxayaat adduunyaduna waa maalmihii wey waa wax iska gaabo weeyaan imanka haddii aad tiriso cumrigaaga intii tagtay waxay kula ekaan doontaa habeen ama maalin ama maalin barkeed bal haddii aad imanka aad seexato oo kaba soo qaadba afar iyo labaatan saacadood on kala go' lahayn ayaad seexatay markaad hurdada ka kacdo waxay kuula ekaan doontaa inaad daqiiqada aad hurday bay kuula ekaan doontaa bal waxaynu aragnay alladii amaatahu allahu mi'ata caam ninkii ilaahay subxaana wa tacaala uu boqol sano uu oofsaday markii dambena ilaahay subxaana wa tacaala uu soo saaray qaala kam labiht qaala labitu yowman aw bacda yowm boqol sanona waxa weeyaan e, e, ilaahay wuu oofsaday laakiin markuu ilaahay soo saaray uma bacaahu noloshiibu dib ugu soo celiyey su-aashaasaa la weydiiyey qaala kam labist intayn meeshan ku sugnayd qaryadani waa ninka suuratulbaqara lagaga hadlay muxuu ku jawaabay wuxuu yidhi maalin ama maalin barkeed yowman aw bacda yowm ahlulkaaf iyaga laftooduna waxa weeyaan saasoo kale ayay ku jawaabeen marka yacnii xayaatada in barsukhu waxa weeyaan eh, wa xayaato sanawaadkeegu haba dheeraadaan laakiin marka dadka bini aadamka maalinta qiyaamaha la soo saaro eh, ruuxdii lagu soo celiyo ee ilaahay subxaana wa tacaala ay soo hortaagaan ee yaqiisadaan wixii loogu yaboohayay inay dhab yihiin ay garan doonaan inay nolosha adduunyadu ahayd nolol aad iyo aad u gaaban taa macnaheedu waxa weeyaan ikhwaanii wa khawaati in la kulanka ilaahay uu dhow yi macnaha loola jeeda waa taa weeyaan kulanka ilaah aad la kulmayso iyo noqoshada aad ilaahay subxana wa tacaala u noqonaysaa waa mid aad iyo aad u dhoweeyaan aad iyo aad buu u dhoweey ikhwaani haddaan dhex kalo ikhwaani eh, canaasirta mawduuca waxaynu yidhi safar baa lagu jiraa de haddii safar lagu jiro waxa weeyaan waa in sahay la qaato weeyaan waa wax macquula weeyaan niyin waan safrayaa oo haddana zaad ma qaadanaayo oo sahay ma qaadanaayo waxa weyan macnihiisu waa macno aan toosnayn walidaalika ayaa ilaahay subxana wa tacaala arrintaasi kitaabkiisa qur-aanka ayuu ku tilmaamay wuxuu alla jala wacala uu yidhi faman kaana yarjuu liqa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada aayaddu waa waadix weeyaan faman kaana yarjuu liqa'a rabbi qofkii rajo ka qaba la kulanka uu rabbigii ilo kulmaayo kulankaana safar baa loogu jiraaye falyacmal camalan saalixa ha sameeyo camal saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbi axada cibaadada ilaahayna ayuuna cidna la wadaajin oo aanu shrig yeelin watazawaduu ina khayra zaadi taqwa zaad qaata oo sahay qaata sahay iyo zaad la qaatana maxaa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan ataqwa taqwaduna waa inaad wixii ilaahay ku farayna aad la timaaddo wixii ilaahay subxana wa tacaala uu kaa xarimayna inaad ka fogaato labada aayadood waxaynu ka fahmaynaa ikhwaani wakhawaatii in sahayda loo baahayn qofka muminku uu qaato oo uu zaad ka dhigto fii safarihi ila daar alaakhira waa alcamal saalix alcamalu saalix camalka saalixii waa maxay haddaba si aanu qofku u hungoobin oo aanu cumrigiisa iyo noloshiisa aanu u dayicin oo maalinta uu ilaahay la kulmo aanu arag in wixii ku soo daalay nolosha adduunyada ay noqotay hal bacaad lagu lisay garan maysid ama ha noqdo gaal isagu moodaayey inuu xaqa uu ku taagan yahay oo baatil naftiisii iyo maalkiisii iyo maalkiisii iyo maskaxdiisiiba ku daaliyey ama ha noqdoba qof ahlubidaca yacni oo dariiqii sax ahaa ka leexday waxaa loo baahan yahay sahaydani waxay tahay inaad ogaato maadaama ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi faman kana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan idan ma huwa alcamalu saalix amalka saalixa ee ilaahay uuna faray ee la kaalaya oo qofkii ilaahay la kulinkiisa rajaynaya muxuu yahay camalka saalixa ikhwaanii waa amalka ay culimmadu ay shardi yeeleen in awalan wa qabla kulli shay qofka samaynaya muwaxid yahay lianna allaha subxaana wa tacaala kaafir waxba kama aqbalaayo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuura hadduu qofku shirki iyo kufri uu ku dhaco waxa weeyaan laa tanfachu salaa walaa yani yanfachu alcamal الصaalix ma anfacayo hadduu salaadiisa iyo soonkiisa xajkiisa sadaqadiisu anfaci mayso hadduu qofkii uu kufri iyo gaalnimo ku dhaco dee waxa weeyaan shirkiga iyo kufriguna abwaab fara badan oo culimmadu ay ku macnaysay ayuu leeyahay ikhwaanii wa akhawaati marka camalka saalixa qofka si camalkiisa looga aqbalo waa inuu muwaxid ahaado caqiidadiisu ay toosan tahay oo mu'min baa loola jeeda ta labaad waa in camalkiisa uu ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga ajar dalbayo waa ikhlaas ba la ydhahdaa ikhlaas oo qofku ilaahay dartii u camalkaa u samaynayo laa riyaa'an walaa sumcatan inuu jaah ku doonaayo inuu adduunyo ku rabo maaha ilahay dartii buu samaynaya shardiga saddexaadna waa maxay ikhwaani waa inuu camalkaasi uu ku raaco nebiga sala allahu alay slm almutaabaca bay culimmadu idhaahdaan walidaalika ayaa culimmadu waxay idhaahdeen labada xadiis ee waaweyn ee ka mid ah axaadiista alimaam nawowi raximah allahu tacala o radia allahu canhu uu arbiciinka ku sheegay xadiiska cumar ibnu khadaab inama alacmaalu binniyaat iyo xadiiskii caaisha radi allahu canha man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun waxay culimmadu yidhaahdeen labadan xadiis xadiiska cumurno wuxuu magaranaysaa asal u yahay niyadii iyo ikhlaaskii xadiiska caashina wuxuu asal u yahay yacnii mutaabacadii marka haddii camalka labadaa mid laga waayo oo aanu qofkii ikhlaas la iman ama aanuu mutaabaca la imanoo isagu wuxuu doono dee iska samaystay sida suufiyadoo kale iyo ahlubidaca waxaweyn camalkiisi markaa camal saalixa la odhan maayo haddaan taa ka soo gudbo ogow in camalkan saalixii uu wehel ku noqonayo wehel buu ku yahay mar allaale marka ay naftu kaa baxdo ilaa aad qabriga aad gasho ilaa aad xabaashaada ka soo baxdo ilaahay is hortaagto waxaa weeyaan camalkaagii saalix ahaa wehel buu ku yahay oo qabriga waa awalu manzilin min manaasili alaakhira manaasilsha aakhiro waa mansilka ugu horreeye weeyaan qabrigu camalkaagii saalix ahaa rafiiq iyo wehel ayuu ku noqonayaa waxaad ogtihiin inuu nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi xadiiska Eh, eh, markuu lahaa nebigu sala allahu alay wasalam xadiiska anas radi allahu tacala canhu walxadiisu bisaxiix markuu qofku dhinto saddex wax baa raaca fayarjicu inaani wa yabqa waaxid saddex wax baa raaca laba way soo noqdaan midna uu la hadhaa oo qabriguu la galaa fayarjicu ahluhu wa maaluh ehelkiisiiyo maalkiisii xabaasha u raacay ee gawaaridoodii watay ee iyagii ay xabaashi yimaadeen ilaa ay aasayeen dee waxa weeyaan qofka adduunka kugu jeclaa xabaasha kula geli maayo aduunbaa masiirkaaga iyo nihaayadaada aduunbaa si shakhsiga oo beersunala u waajahaya ahalkiiiyo maalkii way soo noqdeen waa waaxid mid baa haraaya waa camalkii weeyaan waxaa kaloo jira ikhwaani markaa xadiiskaas wuxuu tilmaamaya hadduu camalkaagu saalix ahaa dee qabriga ayuu wehel kugu noqonayaa salaadaadii qur'aankaagii in dikrigaagii in ikhlaaskaagii taqwadaadii tawakulkaagii in acmaashaadii saalix ahayd soonkaagii xajkaagii waa acmaasha wehelka kugu noqonaysa qabriga markaad adugu qabriga aad tahay fariidan waxiidan oo cid kula joogta aani jirin waxaa kaloo u daliila oo macnaha tilmaamaya ikhwaani akhawaatii xadiiska imaam axmed raximah allahu tacaala uu ka soo wariyey albaraa ibnu caazib waa xadiis dheeroo taqaanaan oo qofku markuu uu magaranaysaa ilaa markuu adduunyada ka baxaayo iyo sida nafta looga qaadiyo malaagtu siday ugu timaadiyo marka xadiiska wuxuu nebigu sala allah alay slam qayb ka mid ah ayaa shaahid u ah masaladan aynu ka hadlayno wuxuu yahay in qofka mu'minka nasal allah caza wajal an yajcalna min almu'miniin wa min cibaadihi saalixiin ah qofka muminkaa marka qabrigii la dhigo ayaa nebigu sala allahu caley wasalam waxa uu yidhi waya'tiihi waa juz xadiiska ka mid ah qofkii qabrigii ku jira bal qiyaas habeenka ugu horraysa eed qabrigaaga ku jirayso eenaad sariirtaadii ku seexanayn een reerkaaga aani ku ag joogin ee caalam oo caalam kugu cusub oo qariib kugu ah aad waajahayso waya'tiihi rajulun xasanu lwajhi xasanu اhiyaabi طayib الriixi mu'minkii waxaa qabrigiisa ugu imanayaa waa ku soo waajahaya nin baa ku imanaya ninkaasoo xasanulwajhi wejigiisu wanaagsan yahay weji maliixa ayuu leeyahy oonka oon oon ku cabsi gelinayn xasanu hiyaabi dharkiisuna waa dhar fiican weeyaan oo wanaagsan tayibu riixi urtiisa iyo carfigiisuna way udgoon tahay markaasuu ku odhanayaa mu'minkii qabriga jiifay ku bushaarayso wax ku farax geliyaa haadaa yowmuka aladii ee kunta tuucadu haadaa maalintani maantu waa yowmuka alladii kunta tuucad waa maalintii lagugu yaboohayey lagugu ballan qaaday waxaa laga yaabaa in ehelkiisii ay u barooranayaan walciyaadu billaah ay u naxsan yihiin oo ay u murugsan yihiin isaga aawadii iyo ktitaanka uu ka tegey laakiin isagu waxa weeyaan nasal allaha casa wajal nasal allah casa wajal ikhwaanii inuu dhammaantiinba inoo fududeeyo waxaan idhi waxaa laga yaabaa inay ahalkiisii ay u murugaysan yihiin ikhwaanii laakiin isagu waxaa loogu bushaareynayaa wixii farax gelinayey haadaa yowmuka aladii kunta tuucad maantu waa maalintii lagugu yaboohayey ee lagugu ballanqaadayey markaasuu odhanayaa man anta fawajhuka alwajhu aladii fawajhuka alwajhu yaji'u bilkhayr fawajhuka alwajhu wejigaagu waa weji a ah, yaji'u bilkhayr khayr la yimaada wejigaagu waa weji khayr wada weeyaan calaamadaha wejigaaga waxaa iiga muuqata inaad khayr iyo bushaaro aad ii waddo fayaquulu ana camaluka saalix yaquulu ana camaluka saalix waxaan camalkaagii saalix ahaa ayaan ahay salaadaadii soonkaagii salaadaadii cibaadadaadii iimaankaagii ana camalka saalix fayaquulu yaa rab aqim isaaca xataa arjica ilaa ahlii wa maalii wuxuu odhan doonaa ilaahayow aqim isaaca ilaahu saacada iyo qiyaamaha og xataa arjica ilaa ahlii wa maalii saan ugu noqdo ahalkaygii iyo maalkaygii ikhwaanii qabriga markaad eegto qabrigu wuu cabsi badan yahay ikhwaani waa awal masil min manaasil aakhira laakiin qofka ahlu cibaadaah ahlu tawxiidka ahlu diinka naftiisa iyo shahawaadkiisa xakameeyey bushaaru ayuu qabriga kula kulmayaa aqimi saaca marka ikhwaanii camalkani saanidhi wehel ayuu kuu yahay wehel iyo rafiiq ayuu kuu yahay safarkan aad ku jirto safarkanna ogow ayuha alakhu ayatuha aluht safarkan waxa uu leeyahay caqabaad buu leeyahay dariiqaad maraysaa jiirooyin iyo tiirooyin laga baxoo adag ayaa yaalla qutaacu turuq iyo mooryaano way yaallaan mooryaanka iyo qutaacu turuqa dariiqa aad aakhiro ugu soo furso daadsani ee kuu gabbanayaa waa shahawaadka waa macaasida waa dunuubta waa shaydaanka waa wax walbo yaxuulu yaxuuluka ilaahay subxaana wa tacaala kaa hor istaagaya yaxuulu baynaka wa bayna rabbik waa qutaacu uruq sida culimmadu ay yidhaahdeen ibnuljawsi waa kii lahaa safarka aakhiro looguma safro cagaha iyo lugaha bilaqdaam looguma safro ee waxaa loogu safraa bilquluub quluubtaa loogu safraa haddii quluubtu aanay ilaahay ku xidhneen in kastaba xooggaagu kaado in kastaba ma garanaysaa inaa awood lahayo waxa weeyaan kuma anfacayo safarkaasi aakhiro ee qalbigaaga ka shaqee oo qalbigaaga ku dadaal taasi waa mooriyaanka dariiqan daadsan ee kuu gabbanaayo weeyaan ee inaad iska ilaaliso aad u baahantahy dunuubta macaasida shahawaadka iyo shubahaadka iyo bidca caqabaad baa yaalla tiirooyin laga baxayo ninkii ilaahay u fududayn baa ka bixi kara laakiin dad badan baa caqabooyinkaasi ku daadanaya oo ku hoobanaya walciyaadu billahi ikhwaani caqabaadkaasi sakaraadkaa ugu horreeya ikhwaani sakratulmowt oo ah in qofku gelaayo marxalad iyo xayaato aanu hore u aqoon wuxuu la tacaamulayaa khalqi khalqiga ilaahay ka mid ah oonu hore u arag oo malaa'iga ayuu la tacaamulayaa sakaraadku waa mid weeyaan qabriga ayaa caqabo ah bacsiga maalinta qiyaamaha ayaa isna caqabo ah siraadka ayaa caqabo ah xisaabta lagu xisaabaayo ilaahay jannada xisaablaanhay nagu geliyo marka inuu safarku adag yahay safar dariiqiisu adagyo caqabaadkaa leh waxaana hareerihiisa kuugu jiro oo habeenii maalinba kuu gabanaya cadowgaagii weynaa shaydaankiibaa kuu gabanaya macaasidiibaa kuu gabanaysaa dunuubtiibaa kuu gabanaysaa waxaa laga yaabaa in xataa naftaadu ay cadow kuu noqoto oo iyadoo ay noqoto naftaadu dee iyadu ku halaagta ee geeddigaa kheyr kale qaafilatu saalixiin inay naftaadu noqoto dakaa reebtaa walidaalika ayaa loo baahanyay inaad naftaada aada la jihaado ikhwaani haddii qofka mu'minka uu ku dadaalo inuu caqabaadkaasi iska hor qaado inuu cadowgaasi iyo mooryaanka iyo qutaacu tariiqaasi uu la dagaalamo wuxuu gaarayaa marxalad uu ilaahay subxaana wa tacaala la kulankiisa u jeclaado la kulanka ilaahay subxaana wa tacaala u jeclaado ay adduunyadani macnala yeelan weydo qalbigiisu ushafaafiyad u yeesho waxau ku raaxaysanayaa waa dikriga ilaahay waa tilaawada qur'aanka waa wixii ilaahay subxaana wa tacaala raalli raalligelinaya walidaalika ayaa xadiiska nebiga sala allahu calayh wasalam oo taqaanaan man axaba liqaa allaahi axaba allaahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allaahi kariha allahu liqaa'ah man axaba liqaa'a allah qofka likulanka ilaahay jeclaystaa axaba allaahu liqaa'ahu ilaahayna likulankiisa uu jeclaysanaya waman kariha liqaa'a allaahi qofka likulanka ilaahay nacbaa ee karaahiyaystana ilaahay subxaana wa tacaala lakulankiisa ayuu karaahaysanayaa ah, waxaan jecelahay inaan ah, allahum salaxun afar qiso aan idiin dul maro oo mawduuceenna la xidhiidha limaada ikhwaani qofku markuu fahmo xaqiiqada safarkan iyo dheerida uu dheer yahay iyo caqabaadka ka horeeya iyo qutaaca turuqa kugu hareeraysana kuu gabanaya iyo haddii safarkaasi aad ku guulaysato biidni illaahi caza wajal in nihaayadaadu ay janno tahay in nihaayadaadu ay tahay raallida ilaahay in nihaayadaadu ay tahay naciim aan qiyaas lahayn nasal allaha jalla wacala dhammaanteenbaa inugu arsaaqee qofku markuu marxaladaa gaadho naftiisaa baraarugaysa qalbigiisa ayaa hiikacaya wuu mulaaqoonayaa shawq ayaa ku imanaya muraaqadaasi iyo hiikaca ayaa wuxuu ilowsiinayaa adduunyadao dhan buu ilowsiinayaa markaa qalbigiisu wuxuu u safrayaa ila allahi waladaari alaakhira acmaasha saalixa ayaa u fududaanaysa ee dadka qaarkood ku adag ibnu kaiir raximah llahu tacaala wuxuu soo wariyey ina fi khalqi asamaawaati waalardi ila alaayaat aayadaha eh, suurata aali cimraan ugu dambeeya ayaa ibnu kasiir baa wuxuu soo warinaya cataa buu ku soo wariyey cataa baa wuxuu yidhi raximah allahu tacaala intalaqtu ana wa ibnu cumar wa cubayd ibnu cumayr ilaa caaisha radi allahu tacaala canha fadakhalnaa calayha wa baynana wa baynaha xijaabun aniga iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo ninkaa kale ayaan caaishaan u tagnay markaan u gallay toosuulemaanu hadlinay xijaab baa noo dhexeeyey waa hooyooyinkii muminiinta markaa xijaab baa noo dhexeeyey buu yidhi marka cabdillahi ibni cumar baa waxa uu ku yidhi caaisha radi allahu canha inuu doonaya waa taalibucilmi wuxuu yidhi caaisha waxaad nooga warrantaa wixii ugu cajabta badnaa ee nebi maxamed ka aragtay sala allah alay say caaishati radi allahu famakad way oydi dikriyaadkii nabiga sala allahu calay wasalam iyo maalmihii wanaagsanaa ee la nooleed ayaa dib ugu soo burqaday dareenkeyga iyo maskaxdeeda iyo shucuurteeda fabakad way oydi radi allahu canha markaasay tidhi waa soo gaabsanaya tarjumaday idiin sheegayaan kullu amruhu nebiga sala allahu alay slam dhami oo dhammi cajiib ahaa waxay tidhi habeen habeenadaydiia ah, fii laylati ayuu ii yimid nebigu sal allah alay slam xataa masa jilduhu jildii ilaa uu haragaygu ama maqaarkiisu maqaarkaygii taabtay bimacnaa waa maxay wuu ag jiifsaday jidhkoogii baa istaabtay isagoo saa u jiifa oo khayru khalqillaah oo caaisho garab jiifo waxay taa jidhkoogii nabiguna caaisho aad u jeclaa radia allahu tacaala canha ayaa waxau ku yidhi caaishay idaa aan rabbiyga caabudeen marka caaisha radi allahu canha waxay nebigu ugu jawaabtay sala allahu alay slam yaa rasuula allah wallaahi inii uxibu qurbak wa uxibu hawaak oo rasuul allah inaan kuu dhowaadon ku agjiifo adoo rasuul allah sal ly slama zawjkaygiina ah oo yacnii dhowaanta aan kuu dhowo ilaa jirkaagu jirkaygii taabtay oon iskarab jiifno uxibu qurbak dhowaantaada waan jeclay bay tihi yaa rasuula allah uxibu hawaag waxaad aduu damcaysay hawadaadaana waan kula jeclay waa maxay dee waa inaad xilligaa habeenkaa aad kacdo ood weysaysato ood ilaahay subxana wa tacaala aad u tukato qiyaamuleyl waxay tihi radi allahu tacaala canha biyuu soo qaatay wuu weysaystay sala allahu alay slam biyuhuu ku weysaystay biyo badan may ahaen oo israaf muu gelin umma qaama yusallii dabeetana wuu istaagay oo salaad buu u kacay sala allahu calayhi wasalam fa bakaa xataa ballat lixyatuhu sala allahu calay wasalam wuu ooyey bay tidhi ilaa uu garhkiisii ay ilmadii indhihiisa ka daadanaysay ay qoysay uma sajada fa xataa balla alard wuu sujuuday haddana oohintii buu sii waday sala allahu calay wasalam ilaa uu dhulkii ay oohintiisii ku daadatay oo dhulkii qoysay salaaddiisii markii dhammaystay ayaa dhinaca midig buu u jiifsaday gacantiisana wadaca yadahu taxta khaddi gacantiisana dhabankiisa ayuu hoos dhigay waxay tihi waxaan arkay ilmadii ka daadanaysa isagoo saa u jiifaa balaqat alard oo dhulka ku daadatay isagoo saa u fadhiyay sala allahu alay slam uu ooyayo weli ayaa waxaa u soo galay bilaal radi allahu tacaala canhu oo u sheegaaya inay wakhtigii qaamada tahay waay saad ogtii nebigu sal alla alay slam labada ragcadoodoo sunnahee fajarka ka horreeya gurigu ku tukan jiray dabeetana bilaal baa u iman jiray oo ka odhan jiray yaa rasuulallah waa wakhtigii markuu bilaal nabiga u soo galay sala allahu alay wasalam ayaa wuxu arkay nebigii ooyaaya suu ku yaa rasuul allah tabki miyaad ooysaa waqad qafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu dhaafay dembigaaga kii horiyo kii dambeba iyadoo ilaahay uu dhaafay ayaad haddana ooysaa yaquumu leyl sala allahu calayh wasalam xataa tatafatar qadamaah isagoo habeenkao dhan siaa u soo jeeda oo ilaahay subxana wa tacaala yacnii khalwadaa ku jira maca rabbihi ayaa haddana wuu ooyaa sala allahu alay wasalam markaa nebigu wuxuu ku yidhi abuueyna bilaal radi allahu canhu waa i xakayaa bilaal oo maa yamnacunii maxaa iga manciyaya maxaa ii diidaya inaan ooyo waqad unzilat calaya fii haadihi اleyla aayaatun waylun liman qara'ahaa walam yatafakar fiiha seebaan ooyen buu yidhi iyadoo caawa laygu soo dejiyey aayado qur-aan oo aayadaha inna fii khalqi samaawaati waalardi ka bilaabmaaya caawa iyadoo ahayda laygu soo dejiyey min allaahi caza wajal weylun hoog wuxuu u sugnaaday liman qara'ahaa qofkii aayadaha akhriya walam yatafakkar fiiha een ka fakerin ee tamacun iyo fahm aan u yeelan aayadahaasi uu ilaahay subxana wa tacaala uu nebiga ku soo dejiyey nebiguna waad ogtihiin habeenkii markuu qiyaamaliilka intaanu bilaabin ayuu nebigu sala allahu alay w slam aayadahaasi u akhrihi jiray markaa waa kaa waa nebigeenni sala allahu alay slam oo sidaa yacnii safarkaasi aakhiro xaqiiqadiisa rumaysnaa u muraaqoon jiray inuu ilaahay subxaana wa tacaala la kulmo ilaahay buu ka beri jiray inuu ilaahay ku arsaaqo ashawq ila liqaa'ihi waladat الnadar ila wajhi اlkariim waxay salafka odhan jireen wallaahi maa taabat اdunya adduunyadani wanaagba ma laha haddaan loo muraaqaysnayn oo shooq aanu kuugu jirin la kulanka ilaah aad la kulmayso taa la'aanteed adduunyadu dhadhamo malhay bay odhan jireen wamaa taabat aljannatu ilaa biru'yatihi subxaanah wa tacaala jannaduna wanaaggeegu ma dhammaystirnaa haddaan ilaahay wejigiisa subxaana wa tacaala aan la arkayn waana naciimka ugu weyn ugu qaalisan ee dadka saalixiintii ay weligood ku taami jireen ay u dadaali jireen ay u cibaadaysan jireen si aanay maqaamkaa iyo golaha weyn ee ilaahi jalla wacala muuminiinta uu ku soo xaadirin doono ee dabeetana u saamixi doono inay wejigihiisa kariimka arkaan subxaanahu wa tacaala taasi ay u cibaadaysan jireen oo ay u dadaali jireen qisada labaad ikhwaanii waxay tahay waa allahuma salli alaa maxamed wa cali bin abi aalib ali bin abi aalib ood garanaysaan dee caabid buu ahaa oo cibaadadiisa waad in badan baad wax ka akhrisateen nin buu muslin ayuu maalin dardaaran u qoray dardaarankiisii muxuu ku yidhi dardaaran gaaban buu ahaa qayb dardaarankaa ka mida wuxuu ahaa oo mawduuceennan la xidhiidha usika bitaqwa allah alladii laa budda laka min liqaa'ihi usiika bitaqwa allah ilaahay taqwadiisaan kuu dardaaraya ilaahay waa kay jalla wacalaa alladii laa budda laka min liqaa'ihi ilaaha ay lama horaan tahay inaad la kulmayso ilaaha aad u noqon doonto maalinta qiyaama is hortaagi doonto ilaahaasi ayaan ku dardaarayaa inaad ka cabsato ood mar walba aad xusuusnaato cali radi allahu tacaala canhu nin baa maalin u yimid saa wuxuu yidhi guri baan iibsadee waxaan doonayaa inaad ii qorto caqdigii kontaractii guriga nin baa laba noo guri kala iibsaday marka cali baa wuxuu qoray caqdigiibuu u qoray marka caqdigu waxaa hebel baa guriga hebel ka iibsaday lacagtu intaasay ahayd gurigu halkaasuu ku yaallaa arrimo saasuu ninku filinayay bal wuxuu cali u qoray eg wuxuu siiqada imika aynu sheegi doonno u qoray ninkan buu ka arkay in adduunyadu ay qalbigiisa ku weyntay dadka qaarkood maanta yani xaqiiqatan waxaad soranaysaa dad baanay fiicneen in lala dhaqmo adduunyadu waa laga maarmaan caruur baad joogta xaas baad jooga masruuf baa jira in la shaqaystaa waa waajib ay noqotay laakiin haddii jacaylka adduunyadu xadka u dhaafo dee waxa weeyaan dadka ay adduunyadu waashay ee khamrigeega ku sakhraamay lalama dhaqmo lalama saaxiibo lalama fadhiisto ee waa laga fogaadaa walidaalika ayaa salafku waxay odhan jireen raximahum allahu tacaala laba nin midna ha la saaxiibin hawa waa inuu hawadiisa kugu ibtileeyaa laga yaabaa wa saaxib dunyaa iyo nin adduunyo ay waashay oo imaankiisa qaadatay dee waxa weeyaan meeshaasuu kugu soo ridi doonaaye isagana ka fogow marka cali ninkan wuxuu ka arkay in adduunyadu ay miirkiisii ay qaadatay wuu ku miyarbeelay adduunyadii wuu ku sakhraamay saa wuxuu yidhi wuxuu qoray ishtaraa mayitun min mayitin daaran ishtaraa mayitun min mayitin beytan buu yidhi haasaha haada albeyt fii daari lmudnibiin meyd baa meyd kale guri ka iibsaday gurigaas wuxuu ku yaallaa daarta dembiilayaasha fii daari lmudnibiin meyd ayaa meyd ka iibsaday guri gurigaasi fii daari lmudnibiin buu ku yaallaa waxay leedahay daartaasi afar xad bay leedahay sohodimooyin afara ayay leedahay sohodinta ugu horaysaa tuaddii ila almowt tuaddii ila almowt sohodinta ugu horaysaa iyo boundaryga ugu horeeyaa wuxuu ku gaadhsiinayaa mowdka laga wada ordaayo ee la necab yahay laakiin lama huraanka ah xadka labaadna yu'addii ila alqabri wuu kugu dejinayaa xadka saddexaadna yuؤaddii ila alxisaab waa in laisxisaabiyo o ilahi subxana wa tacala maalinta qiyaamaha laysu soo hortaagayo xadka afraadna ima ila jannatin wa ima ila naar ama waa janno ama waa naar markaa ninkiibaa wuxuu ku yidhi cali calow waxa waxaan idin qortay nin baan guri kala iibsannay kontraagtaa baad ii qortee ma maqbaraddaan iibsaday ma xabaalaan iibsaday markaa markuu hadalkii joojin waayey ayaa cali baa wuxuu ugu daray abyaadda macruufka ee dhedinkiinnu aad garanaysaan annafsu tabkii cala addunya waqad calimat ana asalaamata fiiha tarku maa fiiha laa daara lilmar'i bacda almowti yaskunuhaa ila alatii kaana qabla almowti yabniiha fain banaaha bikhayrin taaba maskanuhu wain banaaha bisharin khaaba baaniiha in banaha bisharin khaaba baaniiha aan idin yar macnayo wadaadada badankiinu waydu garanaysaan annafsu tabkii cala addunyaa waqad calimat naftu adduunyay u ooyeysaa iyadoo og ana asalaamata fiiha nabadgelyada adduunyada dhexdeedu inay ku sugan tahay tarku maa fiiha wax adduunyada ku dhex jira laa daara lilmar'i bacda almowti yaskunuhaa qofka bini'aadamka geerida kadib uma sugnaanin daar u degaayo iyo guri uu degaayo ila alatii kaana qabla almowti yabniihaa daaraan ahayn daartu dhisaayey intuu noolaa ila alatii kaana qabla almowti yabniihaa fain banaahaa bikhayrin hadduu khayr ku dhisto daartiisa aakhiro taaba maskanuhu maskankiisu waa maskan wanaagsan oo khayr leh janno iyo anhaar iyo xurlceen iyo ilaahad la kulanto ayaad helaysaa wain banaahaa bisharin hadduu laakiin shar ku dhisto aaba baaniyaha wuu hoogay kii dhisanay qisada kale kusoo xigtaa waa yani ali ibn اxusein ibn ali ibn abi aalib radi allahu canhu waa cali ibn xusein waa zaynulcaabidiin weeyaan zaynulcaabidiin oo waxaa dhalay xusein ibnu cali ayaa dhalay xusein ibn cali waxa weyaan ali ibn abi taalibn waa aabihii faatimana waxa weeyaan waa waa hooyadii nebigaana sala allahu calay wasalam awuu ahaa waaye marka waa xuseen inankiisii weyaan waa cali zaynulcaabidiin waxaa loogu bixiyey sida dahabi fii sirr aclaami nobala uu ku sheegay wuxuu yidhi cibaado badnidiisa ayaa zaynulcaabidiin loo bixiyey maxamed ibnu shahaab azuhri muxadis weyn ahaa ayaa waxa uu yidhi maa ra'aytu qurashiyan afdal min cali bni xusein maan arag buu yidhi nin reer qurasheeda oo ka fadli badan oo ka wanaagsan eh, zaynulcaabidiin marka zaynulcaabidiin wuxuu ahaa dadka cibaado badan buu lahaa dadka fahmay safarkan aakhira ayuu ka mid ahaa walidaalika waxaa loo nisbeeyaa qasiidada macruufkaa ee laysa alghariibu qariiba shaami walyamani marka qasiidadaa bal u fiirso laba bayd baan ka soo qaadi doonaa macnaheenan tilmaamay waa qasiido dheer wuxuu yidhi zaynulcaabidiin raximah اllahu radi allahu canhu laysa alghariibu hariib الshaami waاlyamani ina alghariiba hariibu اllaxdi wاlkafani safarii baciidun wazaadii lan yuballiganii wa quwatii dacufat wاlmowtu yaطlubunii laysa alghariibu hariib ashaami walyamani qurba joogga dhabti ma ahaa ka yaman iyo shaam ku nool waa isagu ree xijaas buu ahaa markaa dee isagoo xijaas joogaa yaman iyo shaam baa wax fog la ahaa maaha dadkeennan maanta adduunka meeshii ugu dambaysa yimid marka halkaasuu qurbajoognimo u haysta ah, zaynulcaabidiin marka waa ka leh dhabtii iyo qurbada dhabtii ma aha in yaman iyo shaam aad tagto ina alghariiba hariibu اlaxdi wاlkafani qurbajoogga dhabtii waa ka inta yacnii la kafnay ah, ee lagu laalaabay kafankii lagu duuduubay iilka la geliyey qurbajoognimada dhabtu waa taa markaad keligaa halkaa tagto aabba iyo hooye iyo xaas iyo adduunyo midna aanu kula socon text message iyo ya smartphone iyo waxaas ma jirayeen iyo email iyo facebook iyo khalaas waad ka goday adduunyadii waxiilan fariidan wixii aad horumarsatay ayuunbaad meeshaa kula kulmaysaa marka wuxuu zaynalcabdi inoo tilmaamayaa safarkan aakhiro aynu ka hadlayno marka wuxuu yidhi safarii baciidun safarkayguu fogyey meel fog baan u ayaan u hayaamaya meeshaan u safrayaa meeldhow ma aha waa aakhiro safarii baciidun safarkaygu waa waa fogyey wazaadii lan yuballianii wazaadii lan yuballiqanii sahadayduna sahadayduna midi gaadhsiinaysa maaha dadkii saalixiintaa waxaa leh saalixiintii saydulcaabidin waa ninkii habeennimada dadka oo hurdaa ayuu ku dadka dumarka araamisha iyo agoonti iyo fuqarada ayuu kula dul wareegi jiray cunto isagoo shariif ah yani soomaaha ayaa dhabarkuu ku qaadi jiray kanagii saliida iyo jawaano daqiiqa saa dadka fuqarada iyo dumarka araamisha ayuu intuu habeenkii marka la hordo guryahooga dhigo ayuu ka dhaqaaqi jiray si aan loo arag maalintuu dhintay la meedhaayey aynbaa waxaa la arkay zaynulcaabidiin ninka sharaftaa lahaa ee nebiilka ahaa ee nebiga sala allah alay slam ku abtirsanaayey ayaa waxaa la arkay iyadoo dhabarkaa jeexjeex uu kaga wada yaallo waa xarkihii weeyaan saliiddii tanagyadii saliiddaha iyo jawaanadii daqiiqdaha u xambaari jiray siduu masaakiinta habeenkii uu qaybiyo ayaa calaamada ku samaysay ninka saa ahaa ayaa wuxuu leeyahy wazaadii lan yuballiqanii sahayduna way igu yartay wa quwatii dacufad waan tamar darreeyey wlmowtu yadlubunii waalmowtu yadlubunii waan tamar darreeyey laakiin dhimashaduna way daba guraysaa dhimasho ikhwaan laga fukan maayo kullu nafsin daa'iqat اlmowt inamaa twafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz wma alxayaaةu اddunya ila mataacu اlquruur quwatii dacfat wاlmowtu yadlubunii qisada ugu dambayseen ku soo xidhaayo ikhwaanii dersigan waa cumar ibn cabdilcasiis oo ad garanaysaan maqaamkiisa iyo makaanadiisa iyo siduu ahaa iyo diinta meeshuu kaga jiro iyo cibaadadiisa iyo wuxuu ahaa o dhan cumar maalintii ciidda isagoo khaliifa ayaa habnihiisii u dhalay ayaa u yimid oo ku yidhi aabbo ciiddii baanu doonnaa ciidiyadii ama dharkii ciidda waxbaanu doonnaa waa ciid baaba adna khaliifkii baa tay markaa wuxuu yidhi maqaalad mashhuura oo fiican in qofka muslimku uu ku dhaqmo wuxuu yidhi awa kullamaa ishtahaytum ishtaraytum wkulamaa ishtahaytum ishtaraytum mar walba markaad wax aad doontaan miyaydin iibsanaysaan walaalada qaar baan ku idhahdaa yanii aan arkay mar allaala marka ay dukaanka galaan wuxuunba hadda ugumuu soo talagelin inuu adiga kula socdaa laga yaabaa in isagu wax soo iibsado ugumu talagelin mar allaala markuu qofkii uu galo dukaankii ayaa waxa weeyaan dee dhisaariskiiba ku furmaya soo garamaysid iibi iibi iibi iibi ilaa mataa ilaa goorma ya dad baa waxaa laga yaabaa yani garaajka ama inrosidka waxaa ugu jira dhan intee leeg oon xitaa laga furin baalladii taaggi aan laga furin akhi waxaanad xidhanayn maxaad iibsanaysaa waxaanad xidhanayn maxaad maxaad u iibsanaysaa aw kullamaa ishtahaytum ishtaraytum mar walba oo shahwadda wax iibsigu iyo dhisayrka waxiibsiga aydinku timaaddo miyaad iibsanaysaanun habliis wax baraya marka cumar baa eh, raximah allahu tacaala ayaa wuxuu inooga sheekaynayaa naftiisa wuxuu yidhi markii aan dhalinyarta ahaa ayaa waxaan aad u jeclaystay taaqad nafsi inaan guursado in adeertay faadimo bintu cabdimalik oo isagoo nin dhallinyar ah, ah faadimo ayaan aad u jeclaystay inaan guursado xaasii noqoto ilaahay baa siiyo waan guursaday wuxuu hadalkaa ka horrisiyey wax wal oon jeclaysto oon dalbaba waan heli jiray buu yidhi marka anigoo dhallinyara ayaa waxaan jeclaystay inaan faadimo bintu cabdimanigan guursado waanan guursaday buu yidhi haddana naftaydaa waxay doontay inaan amiir noqdo imaaradii baa la ii dhiibay haddana waxay naftaydu doontay inaan khaliifka muslimiinta oo dhan aan noqdo amiirku dee waxa weyaan ama gobol ama mandaqadu inbuu amiir ka yahay laakiin khaliifku dee sida maanta muslimiintii loo kala googooyey ee xuduuddan ay isticmaarkee gaalidu ay sameeyeen laynagu kala qayqaybiyey saa ahayn ee muslimiinta khaliif ka leelahay dhulka muslimiintana bilaa baasaboor baa lagu mari jiray midab iyo jinsi iyo waxaan baan ahayn laysuma kala soo cejin soo muslimatiid khalaas soco intaasaa kugu filanay inaan khaliifka muslimiinta aan noqdo ayaan haddana aan doonay buu yidhi ilahay baa igu والآن walaana taaqat nafsii ila aljanna maantana nafteydu waxay doonaysaa in ilaahay subxana wa tacaala uu jannadiibay nafteydii doonaysaa adduunyadii waan soo xasiliyey faadumo guursaday amiir noqday khilaafadii khaliif noqday maanta meel fog baan higsanaya buu yidhi oo adduunyadan baa dhaafsiisan wuxuu markaa yidhi faarjuu an akuuna min ahliha أن an akuuna min ahliha waxaan rajaynayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ahalkayga iga dhigo safarkan aad ku jirto ikhwaani waa inaad himo caaliya aad la timaado nebigu sala allahu alay slm wuxu yidhi wadaa sa'altum allaha fasaluuhu lfirdows waa safar dheer laakiin himadaadu ha sarrayso himadaadu ha sarrayso oo meel fog weelaad higsato waa kii ninkii shaacirku lahaa waida kaanat الnufuusu kibaaran tacibat fii muraadiha alajsaamu waida kaanat الnufuusu kibaaran haddii qofka yani e, nufuusta waaweyn maxaa loola jeedaa waidaa kaanat nufuusu kibaaran haddii qofka hamigiisa iyo wuxuu higsanayaa yahay wax weyn tacibat fii muraadiha alajsaamu jirkan baaba ma garanaysaa ka daala xaqiijinta muraadkaa iyo hadafkaasi aad iyo aadka u weyn ikhwaani nsa allah jala wacalaa inuu inugu arsaaqo khayrka ikhlaas ilahay nagu arsaaqo mutaabaca nagu arsaaqo quwa fi lcibaada inuu ilahay subxana wa tacala inuu siiyo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullah